بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله الحديث الخامس والستون عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرؤيا الصالحة ريضة في عن من الله إلهي حقي سيكا أهاتي والحلم qarowga min ashaytaan shaydaanka xaggiisuu ka ahaaday fa idaa ra'aa axadukum qofkiin hadduu ku riyoodo maa yuxibbu wuxuu jecel yahay falaa yuxadis bihi waxaas uu ku riyooday yuusan uga sheekayn ilaa man yuxibbu qofuu jecel yaha maahane wa idaa ra'aa hadduu ku riyoodo maa yakrahu wuxuu nacaa falyatacawad billaahi min sharihaa waxaas uu ku riyooday shartooda ilaahay ka magan galo wa min shari shaydaan iyo shaydaanka shartiisa oo isagu sabab u ahaa riyadaas walyadful halaathan saddex mar ha tufo walaa yuxadid biha axadan qofna yuusan uga sheekayn fa innahaa ayada lan tadurahu ma dhibi doonto wax dhibaato ama ah gaarsii doonto mutafaq calayh akhbaranaa sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam nabigu wuxuu noogu sheegay fii hada alxadiidi xadiiskan dhexdiisa ana aru'ya asaalixa riyada fiican min allah ilaahay xaggiisa inay ka ahaatay asaalixa maxaa laga wadaa ay isaalima midda ka nabad gashay min takhliidi shaytaan shaydaanka wax isku qasidiisa iyo wa tashwiishihi tashwiishgelintiisa wadaalika arrinkaas wuxuu ku dhacay lianna alinsaana qofka idaa naama hadduu socdo kharajat ruuxuhu ruuxdiisu waa baxdaa wa xasala lahaa bacdu bacdu tajarud ayada waxaa u xasila ah tajarudka qeyb ka mid ah ka dhex bixid ay ka dhex baxdo jirka bacdu tajarud laakiin tajarud kulliya ma aha allah marka wuxuu sheegay qofka haddii uu seexdo inuu naftiisa oofsado allahu yatawafa alanfus xiina mowtiha walatii lam tamut fii manaamiha fayumsiku alatii qadaa calayha almowt wayursilu اlukhraa ilaa ajalin musamaa wayursilu lukhraa naftii marka waa la qiblooday qofka hadhowdii markuu rabo inuu soo toosana waa loo soo daayaa qofkii aan loogu talagelin oo jishiisu intaasay ku ekeedna looma soo daayo marka tajarud bacdiyaha dhacay jirka inay ka dhex baxdo laakiin ka dhexbixid kulliya aan ahayn alladii ka dhexbixiddaasoo tatahaya-u bihi ay ugu diyaargaroobe likahiirin min alculuum in badan oo culuum ah iyo walmacaarif oo ay diyaar ugu noqonay culuum badan inay qaadato iyo aqoon badan inay aqbasho macaariftii culuumtu waa isku mid watalatafat waxayna u nuglaanee maca maa yulhimuha allah wixii ilaahay uu ku ilhaaminaana waa u jilcanaane waa u nuglaane yulqiihi ilayhi almalak wa yulqiihi ilayha almalak ayadana malagu uu u soo tuuraa fii manaamihaa inta ay jiifto naftii fatatanabbahu way soo toosee yacni qofkiiyaa marka soo toosaa waqad tajallat lahaa umuurun ayadoo ay u muuqatay arrimo kaanat qabla daalika markaas ka hor majhuulatan ay jaahil ka ahayd wax badan oo ay jaahil ka ahayd oo markii hore aan u muuqan ayaa markay soo toosta u muuqanaa waxayna ugu muuqanayaan intii jirka ay ka maqnayd ayay macaarif u soo xasishay iyo culuum ow dukirat ama iyadoo lasoo xusuusiyey bay soo toosee biumuurin arrimo qad gafalat canhaa markii hore iska ilowday ow nubihat ama lagu baraarujiyey calaa axwaalin xaalado yanfacuhaa macrifatuhaa inay garato ayada waxtar u ah ama waxay soo toosee ayadoo lagu baraarujiyey waxyaabo badan oo macrifadeedu ay wax u tarayaan aw ilcamalu biha ama iyadoo lagu baraarujiyey axwaal axwaashaasoo yanfacuhaa nafti u waxu tarayo alcamalu biha inay ku camal fasho axwaashaas macrifadeedaa wax u taraa ama ku camalfalideedaa wax u tare ow xudirat ama iyadoo looga digay can madaarin diiniyatin waxyaabo dhib u keenaa diinkeeda ow dunyawiyatin ama adduunyadeeda dhib u keenaa lam takun lahaa calaa baalin oo markii hore qalbiga aan ku soo dhacsiisnayn oo wucidat ama waxay soo toosay iyadoo la wacdiyey wa ruqibat la jeclaysiiyey wa ruhibat laga cabsi geliyey can acmaalin acmaal qad talabasat bihaa ay hore u sameyday acmaal ay hore u samayday oo fiican iyadoo la jeclaysiiyey oo lagu wacdiyey inay sii waddo ama acmaal ay hore u samayday oo saalix aan ahayn ayadoo laga wacdiyey inay ka harto laguna cabsi geliyey sii waditaankeeda ow hiya bisadadi daalika ama hore uma aysan sii samayneh markaasay rabtaa inay samaydo bisadadi daalika macnaa inay samayday rabtaa markaas waa lagu cabsigelinaa inuu sameeyo hadday fiican tahana waxaa lagu dhiirigelinaa inuu sameeyo ow nubihat calaa bacdi alacyaani aljus-iyati ama lagu baraarujiyey acyaan juz ah alacyaan waa jamcu caynin ashyaa khaas ah alacyaanu juziya waxaa labada ashyaa khaas ah liidkhaalihaa fi laxkaami sharciyati axkaamta sharciga ah si uu soo hoosgeliyo oo tusaale ahaan qofkii waa nin mujtahid ah qadiyadaa dhacday qadiyadiina nas sariixa kitaabkii sunnadii ijmaacii midna kuma soo aroorin wuxuu ku qasbanaaday inuu ijtihaado qadiyadan marka axkaamtii sharciga ahayd waa inuu hoos keeno xukunkii marka uu hoos keeni lahaa in lagu qaabku u hoos keeni lahaa ama haddii kale ayadoo qadiyaddii aysan dhicin in la tusiyo qadiyadda noocaasa haddii ay dhacdo axkaamta sharcigu waa caynkaas caynkaas inay hoos imaaneen waxaa marka macluum ah ashyaada dhece oo dunida ka dhece iyo aayadaha axkaamta ka hadla iyo axaadiista axkaamta ka hadla waxa badan waxa dunida ka dhaca aayadaha axkaamtu way kooban yihiin axaadiista axkaamta ka hadleena way kooban tahay laakiin ijmaaca sidoo kalena la ijmaacay waa kooban yahi intaas waaba kasii yar yahay laakiin waxa dunida ka dhaco maalin walba soo cusboonaada oo u baahan axkaamta sharciga in la hoos keeno tiraday ka bateen waa malaayiin mid kastoo ka midana xugun sharciya ayuu hoos imaanaa yaa hoos keena marka ninka mujtahid kastoo inuu hoos keena lagama rabo isagoo hurdaa marka waxaa dhici karta in lagu baraarujiyo qadiyadda noocaas axkaamta noocaas inay hoos imaaneen axkaamtaasoo loola jeedo shaygii inuu muxaram yahay ama inuu jaa'is yahay ama inuu waajib yahay ama inuu sunno yahay ama inuu makruuh yahay iyo wixii la mid ah fakullu kullu haadihi lumuur arrimahan aan soo sheegnay oo dhan calaamatun waxay calaamad u yihiin cala aru'ya asaalixa ru'yada fiican allatii hiya juz-un min sittatin wa arbaciina juz-an min annubuwa riyadaas fiicanoo ah qeyb ka mid ah afartan iyo lix qeybood oo nabinimada ah sida nabigu sheegay sala allahu alayh waala ali wasalam marka riyada fiicani waa qeyb nabinimada ka mid ah oo loola jeedo ambiyada ilaahay waxyigooda waa noocyo badan yahay maruu malaggu u imaanaa nebiga isagoo bashar caadiyahoo kale ah wixii u sheegi lahaa markaa uu sheego marna wuu soo dhawaaqaa sidii gambaleelka oo kale marna isagoo hurdaahaa loo sheegaa wixii waxyiga ahaa ru'yada noocaasa marka waa qeyb waxyiga ka mid ah ru'yada noocaas ah waa qeyb waxyiga ka mid ah waa qeyb nabinimada ka mid ah sida nabigu sheegay sala allahu alayh wala ali wasalam sida waxyiga kale uu xaq u yahay ayay ruya ru'yatu lambiyaai ayaduna xaq ay u tahay wamaa kaana min annubuwati wixii nabinimada ka mid ahna fa huwa laa yakdibu been ma sheego fandur ilaa ru'ya anabiyi sala allahu alayh wala alih wasalam bal fiiri nebiga riyadiisii fii qowlihi tacaala oo ilaahay uu ka warramay id yuriikahum allaahu fii manaamika qaliilan walow araakahum kahiira lafashiltum tanaasactum fi lamri walaakina allaha sallam ilaahay wuxuu ka hadla dagaalkii bader nabiga sala allahu calayh wacala ali wasalam ayaa hurdo waxaa lagu tusiyey cadowgiisii ayagoo wax yar ah waa loo soo yareeyey wuxuu ku riyooday inay wax yaroo aan badnayn saxaabadiiba uu sheego ku bishaaraysteen waxay dhaheen intaan waa iska dhici karnaa dagaalkii baa sidii lagu galay guul badan baana soo hoyatay oo ilaa yowmi alqiyaama laga sheekaynaa cadowgii ilaahay uu ku jabay haddii nabiga sala allahu alayh wacalaa aalihi wasalam uu ku riyoon lahaa ayagoo badan ilaahay wuxuu leeyahay waad iskhilaafi lahaydeen waad fashilmi lahaydeen talada ayaad isku qabsan lahaydeen dagaalka ma gelayna mase geli mayno baa la isku qaban lahaa fashil baana ka imaan lahaa ilaahay marka wuxuu leeyahay id wakti baa ilaahay idin maqlay waxaa ka horreyda wa anna allaha la samiicun caliim id wakti baa ilaahay idin maqlaayay ama id wakti ka sheekee yuriikahum ilaahay uu ku tusiyey adiga cadowgaaga damiirkaas humta wuxuu laabanaa cadowgii dadka muslimiinta ahaa id yuriikahum bal ka sheekay markii ilaahay uu ku tusiyey cadowgaagii fii manaamika hurdadaadan uu kugu tusiyey qaliilan xaalayhiin waxya walow araaka ummaddii ilaahay uu ku tusin lahaa kahiiran ayagoo badan haddaad ku riyoon lahayd la fashiltum waa fashilmi lahaydeen wala tanaasactum fi lamri taladana waa isku qaban lahaydeen waa gelayna iyo geli mayno walaakina allaha sallam hatee hase ahaatee ilaahay baa idinka badbaadiyey inaad tanaasuca samaydaan oo aada isqabataan tanaasucaasna maxaa ilaahay uga badbaadiyey riyadii nabigu uu ku riyooday cadowgiisii ayagoo wax yar ah innahu caliimun bidaati siduur ilaahay waa ogyahay yahay waxa quluubta ku jira bal fiir yidhi kam xasala bihaa nabiga riyadiisaas imisaa ku xasishay min manaafic waxtar wandafaca imisaa ku reebtoonaatay min madaarin oo dhibaato ah wakadalika qowluhu tacaala waxaa la mid a qowlka ilaahay uu yidhi laqad sadaqa allaahu rasuulahu ru'yaa bilxaqi laqad sadaqa allaah waxaa dhab ah ilaahay inuu uga rumeeyey rasuulahu rasuulkiisa alru'yaa riyadii uu ku riyooday bilxaqi xaalay ku dhehneed riyadaasi xaq latadkhulunna waad geli doontaan qaala nebigu marka wuxuu yidhi latadkhulunna waad geli doontaan almasjid alxaraam masjid masjidulxaraamka in shaa allahu haddii ilaahay uu yidhaahdo aaminiina adinkoo aamin ah adinkoon cabsanayn oo aamin ah muxalliqiina ru'uusakum adinkoo niyeysan ayaad geli doontaan masjidulxaraam inaad madaxyadiinna xiirtaan wa muqasiriina adinkoo niyeysan inaad tinta gaagaabsataan oo loola jeedo qayb qayb idinka mid ah iyadoo ay niyeysan tahay inay tinta xirato qayb idinka midana ay niyeysan tahay inay tinta gaagaabsato laa takhaafuuna adinkoo aan cabsanayn waxaad ka cabsanaysaan iyadoo aysan jirin facalima wuxuu ogaaday allaah maa lam taclamuu waxaydnaan ogeyn fajacala min duuni daalika gelitaanka masjidulxaraam aad gelaydaan adinkoo aamin ah ilaahay wuxuu kasoo ka mariyey fatxan furasho qariiban oo dhow fatxigaas oo ah fatxu khaybar nabigu sal allahu calayh wacalaa aalihi wasalam intii uusan xudaybiya uusan aadin magaalada maka ayuu wuxuu ku riyooday asaga iyo saxaabadiisa iyagoo masjidulxaraam gela oo ku tawaafa iyagoo aamin ah saxaabadii buu sheegay riyadaas ambiyada ru'yadooduna waa xaq waa la bacay nabiga sala allahu alayh wacala alihi wasalam saxaabo kun iyo afar boqol ilaa kun iyo shan boqolaa raacday magaalada maka markay udhama u dhowaadeena waxa waxay yidhaahdeen nimankii quraysh ah oo magaalada haystay magaaladan ma gelaydiin annaga waxay yidhahdeen carab inayna caaydo oo aynugu caaydo moxamed iyo ciidankiisaaad ka cabsateen oo xoogaa magaaladii maka laydinkaga galay ma yeeli karno haddii aad gelaydiin oo masjidulxaraam aad rabtiin inaad geshiinoo kacbada aad ku dawaaftiin waa inaad sanadka dambe a imaataan saddex maalmoodna aad joogtaan hubna aydnaan la soo gelin kadibna aad iska tagtaan laakiin saan waxay dhaha dagaalan ka xignaa nabigu sala allahu alayh waala ali wasalam erguu dirsaday ergadii markii la waayey cuثmaan ibnu cafaan buu ahaa ahaayee nabiga waxaa loo soo sheegay inuu dhintay oo la dilay ciidankii buu nabigu mubaayaco la galay ilan ergada lama dilo ama gaal ahaada ama muslim ahaado arusul laa tuqtal nabigu saxaabadiis wuxuu mubaayaco kula galay inay dagaalamaan kadibna nabigu waxaa loo sheegay cuثmaan inuu nool yahay quraysh waxay soo dirsatay rag ergo ah oo nabiga heshiis la galay heshiiskii marka waxaa ka mid ahaa sanadkan inuu iska laabto sanadka dambena uu yimaado uu cumraysto saddex maalmoodna uu joogo kadibna uu iska tago waa la laabtay saxaabadii nabiga sala allahu alayh wacala ali wasalam oo markii hore nabigu ruuyada uga sheekeeyey qayb ka mid ah ayaa su-aal keenay waxay yidhahan rasuulku ilaahayow waxaa ka mid ah cumar ibnu khadaab radia allaahu canhu soo nooma aadan sheegin inaan kacbada geli doonno oon ku dawaafi doonno nabigu wuxuu yidhi haa haddii aawey wuxuu yidhi sanadkan inaan geli doonno miyaan kuu sheegay markaasuu yidhi maya markaasuu wuu yihi waa geli doonna oo aan ku dawaafi doonna annagoo aamin ah cumar waa isceli waay abubakar buu u tegey rasuulku ilaahay soo nooma uusan sheegin inaan kacbada geli doonno oo aan ku dawaafi doonno abubakar wuxuu yidhi haa haddii aawey ma sanadkaanuu kuu sheegay inaan geli doonno maya waa geli doonna haddii ilaah yidhaah hooyadii noocaas ahayd waxay dhacday bacda fatxi khaybar khaybar markii la furtay kabacdi waxaa ka soo horreyday marka khaybar in la furto oo dadka muslimiinta khaybar ay gacanta ay ku dhagaan sanadkaas sanadkii ku xigay cumratulqadaa buu nabigu sala allahu alayh wasalam isagii saxaabadiisu magaalada ay galeen maka oo ku dawaafeen iyagoo aamina ah qeyb ka midana tintoodii waa xirteen qayb ka midaana tintoodii waa gaagaabsadeen sidii nabigu uu riyooday bay u dhacday sanadka sanadkii ku xigay kam xasala biha ruyadaas imisaa ku xasishay oo min ziyaadati iimaan iimaan inuu ziyaado ah wa tama biha ayada ru'yadaas imisaa ku taam noqotay min kamaali iiqaanin yaqiinin kamaalnimadiisa ah iiqaan waa jamcu waxaa ula jeedaa iiqaan waa masdaru ayqana wuu yaqiiniyey wuu hubsaday waxa yaqiinta waa wax qof uu hubo wa kaanat min aayaati illaahi alcadiima ru'yadaasna waxay ka mid ahayd aayaadka ilaahay ee waaweyn wandur fiili ilaa ru'yaa maliki misr ninkii masar boqorka ka ahaa ru'yadiisa fiiri wa ta'wiilu yuusuf wa ta'wiila yuusuf waxaa kaloo fiiridaa yuusuf fasiritaankiisii asidiiq laha ayaduu u fasiray wa kamaa tawalla ta'wiila sida yuusuf fasiritaankeeda uu gacanta ugu dhigay faqad wallaahu llaahu ilaahay wuxuu gacanta u gelaya maxtawat calayhi wixii riyadaasu ay wadatay oo min atadbiiri maamul ah wuu riyooday ninkii boqorka ahaa wuxuu ku riyooday toddoba sacaad oo weyd ah oo toddoba saacaad oo buurbuuran oo cayilan cune dadkii riyada fasiri jiraa loo wacay waxay yidhaahdeen adqaatu axlaam waxay yidhaahdeen waa riyo isdhex yaacsan wamaa naxnu bita'wiili اlaxlaami bicaalimiin waxaas isdhex yaacsan waxay yidhahdeen uma fasira naqaan yuusuf baa marka u fasiray riyadu marka waxay ka sheekeynaysay toddoba sano oo barwaaqo ah oo ay ka dambayso toddoba sano oo abaar ah toddobadii abaarta ahayd baa marka waxay cunaya toddobadii barwaaqada ahayd wixii la keydiyey oo himaar iyo zuruuc ahaa sida uu u fasiray oo tafsiirkeeda isaga uu gacanta ugu dhigay buu haddana maamulkeedii gacanta ugu dhigay oo toddobadii sano oo barwaaqada ahayd wixii dadku ay cuneen maalintii kale wuu keydiyey bukhaaruu ku keydiyey toddobadii abaarta ahayd marka la gaarana dadku si aysan baahi ugu le-aan ayuu u qaybin jiray lacag yarna waa laga sii jiray dadkii tujaarta ahaa ganacsatada ahaana waa laga ilaaliyey raashinkaas inuu gacantu galo faxasala bidaalika waxaa ku xasilay khayraatin kahiira wa nicam iyo nicmooyin kasiira ay kaiira oo badan wandafaca bihaa riyadaas waxaa ku difaacmay daruuraatin wa xaajaat daruurooyin badan iyo xaajaad fara badan daruurada iyo xaajaadkana waxaa labadooda dana daruurada daruurada waa shay qofka hadduu waayo uu dhimanaa sida cuntadii iyo biyihii iyo hawadii iyo waxyaabaha la midka ah qofka hadduu waayo waa u dhimanaa daruurada waa shay saas ah xaajadu laakiin qofku waa wax haddii uu waayo uusan u dhimanayn laakiin u dhibtoonaa sida gaadiidkii oo kale qofku u dhiman maayo laakiin hadduu waayo dhibaato fara badan u maraa wa rafaca allaahu biha yuusufa riyadaas ilaahay wuxuu kor ugu qaaday yuusuf fowqa alcibaadi addoommaha darajaatin darajooyin buu ka kormariyey wa ta'amal bal fiir ru'ya cabdilaahi ibni zayd almaazini iyo wa cumar ibn alkhadaab radia allahu canhuma aladaana waliqaama oo aadaanka iyo iqaamada ay ku riyoodeen wa kayfa saarat iyo sida riyadaas ay u noqotay sababan sabab ugu noqotay lisharci haadihi shaciira alcadiima in la jideeyo shaygan muuqda oo ka mid a shacaa'irta islaamka ashaciira waa shay muuqda shacaa'ir baana lagu jamciyaa alatii hiya min acdami shacaa'ir addiiniya oo ka mid a shacaa'irta diiniga kuwa ugu waaweyn wa maraa'i alambiyaai walawliyaai wasaalixiin ambiyada ilaahay riyadooda iyo owliyada ilaahay dadka saalixiinta ah riyadooda bal wa cumuumu lmu'miniin wa hayruhum iskaba dhaafe wuxuu yidhi mu'miniinta dhammaantood iyo mu'miniinta kayrkoodba macruufatun waa la yaqaanaa mashhuuratun waana caan laa yuxsaa lama koobi karo mashtamalat calayhi waxa ay wadato riyooyinkaas oo min almanaafic almuhima waxyaaba waxtar leh oo muhiim ah iyo wathamaraat alطayiba iyo natiijooyin wanaagsan wahiya min jumlati nicam illaahi calaa cibaadihi wuxuu yidhi waa qeyb ka mida nicmooyinka ilaahay addoommihiisa ugu nimceeyey wa min bishaaraati almu'miniin dadka mu'miniinta ah bishaarooyinkooda ayay ka mid tahay wa tanbiihaat alkhaafiliin dadka moogayaasha ah baraarujintooda wa tadkiirihi lilmucridiin dadka ka jeestay diinkana baraarujintooda ama waanintooda iyo wa xusuusintooda wa iqaamati alxuja cala almucaanidiin dadka madaxa adagna in xujo lagu ogo wa ama alxulumu qarowga miya aladii huwa adqaasu axlaam kaasoo ah riyo isku dhex yaacsan adqaasu axlaam waa riyada isku dhex yaacsan fa inamaa huwa min takhliiqi shayطaan calaa ruuxi linsaan waa shaydaanku wuxuu isku dardaray oo insaanka ruuxdiisa ugu sheegay ruuxdii markay safarto wa tashwiishihi alayhi calayha iyo tashwiishgelinta shaydaanku ruuxdii uu tashwiishgeliyo wa ifsaacihaa iyo cabsigelinta wa jalbi lumuur iyo inuu u keeno arrimo alatii taksibuhaa alhama waalgama oo nafta u keenay ama u sababe walwal iyo walbahaar oo tuujibu laha alfarax ama u keene farxad iyo walmarax farxadda xaddhaafka xaddhaafkaa ah waxaa la yidhaha almarax iyo walbatar qooq xadka inay dhaafto ow tuscijuhaa ama ku riixee lishari inay shar samaydo iyo walfasaad inay fasaad samaydo walxirsi daar iyo inay ku dadaasho wax ayada dhibaato u keenaan faamara nabiyu sala allahu calayh wala ali slm nabigu wuxuu faray cinda daalika markaas an ya'khuda alcabdu fi lasbaab addoonku inuu gudagalo oo u qaato asbaabta allatii tadfacu sharahu oo shaydaanka shartiisa ka difaace maxay tahay haddaba bianlaa yuxadida biha axadan qarowgaas uu ku riyooda waa inuusan qofna u sheegin waa kow fa ina dalika sababun libulaanihi wadmixlaalihi inuusan qof u sheegin waxay sabab u noqotaa baatilnimadiisa iyo baabi'iisa waxaad shaydaanku ugu talagalay qofkan insaanka ah inuu ku dhibo inuu baaba'o oo halkiisa uusan soo dhaafin ilan asagay dhib ku tahay qof kale hadduu u sheegana qofkii kalena waa la dhibtoona qof kale hadduu usii gudbiyana qofkii kalena waa kusii dhibtoona waxa shaydaanku ka rabana waa saas ilaa isaga shaqadiisu waaba inuu insaanka dhibo wax kale kama shaqeeyo wa an yadfula can yemiinihi marka labaadna waa inuu midigtiisa dhanka midig waa inuu u tufo wa shimaalihi iyo bidixiisa halaata maraat saddex mar wa an yatacawada billaahi min ashaydaani arajiim ilaahayna waa inuu ka magan galo shaydaankii naxariista laga fogeeyey alladii huwa sababu hada alxulum addaafic lahu shaydaankaas oo ah qarowgaan sababtiis asagaa sabab u ah addaafic lahu waxa soo riixaana waa asaga oo keenay walyadma-ina qalbuhu cinda daalika intaas qofku markuu sameeyo qalbigiisu ha ku dego annahu laa yaduruhu inuusan wax dhiba uusan gaari doonin intaa ku bishaaraysto hadduu intaa sameeyo misdaaqan liqowli rasuulihi sala allahu alay salam hadalkii nebiga ah ayadoo rumayn u ah wa hiqatan asagoo ku kalsoon binajaaxi lasbaabi asbaabtu inay guulaysan doonto addaafica lahu oo waxaas lagu soo riixay ka difaaceen wa ama ru'ya saalixa riyada fiican miya fayanbaqii waxaa fiican an yaxmad allaaha calayha inuu ilaahay ku mahadiyo wayas'alahu inuu ilaahay ka baryo taxqiiqaha inuu u xaqiijiyo oo uu uga dhabeeyo wayuxadisu biha waana inuu uga sheekeeyo riyadaas man yuxibu qofkuu jecel yahay wa yaclamu minhu lmawadda oo uu og yahay kalgacaylkiisa inuu kalgacayl u haayo liyusara lisuruurii qofkaas muxuu uga sheekaynaa hadda wixii asagu uu ku farxo asna waa ku farxaa wayadcuu lahu fii daalika uuna ugu duceeyo oo u yidhaahdo ilaahay ha kaaga dhabeeyo walaa yuxadidu biha man laa yuxibu qof uusan jeclayn oo cadowgiisa ahna yuusan uga sheekayn lianlaa yushawisha calayhi bita'wiilin si uusan tashwiish uga gelin fasiritaan yuwaafiqu hawaahu oo wuxuu jecel yahay waafaqsan si uusan si xun uusan ugaga fasirin way fiicneed laakiin tafsiirka uusan ugaga xumaynin xasadan minhu xasdid uu xasda asaga fii isaalati nicmati canhu wuxuuna ku xasdaa oo uu ka shaqaynaa nicmadan uu haysto inuu ka zuuliyo walihaada lamaa ra'aa yuusuf saas darteed wuxuu yidhi nabiyullaahi yuusuf markuu ku riyooday ashamsa waalqamara qoraxdii iyo dayixii iyo walkawaakib xidigihii alaxada cashara oo kow iyo tobankaa saajidiina lahu ayagoo u sujuudaa markuu ku riyooday wa xadada biha abaahu aabbihiisna uga sheekeeyey qaala aabbihii wuxuu yidhi yaa bunaya wiilkaygii aan jeclaayow laa taqsus ru'yaaka riyadaada ha uga sheekayn calaa ikhwatika wiilasha kula dhashay fayakiiduu laka kaydan haddii aada uga sheekaydo shirqool bay kuu samayn doonaan oo ku shirqooli doonaan ina shayطaana lilinsaani caduwun mubiin shaydaanku insaanka cadaa cadow buu u yahay oo cadaawaddiisuna ay caddahay shaydaan baa ka shaqaysiin doona shaydaan bay markaas u adeegi doonaan adigana way ku shirqooli doonaan walihaadaa saas darteed kaana katmu nicami can ilacdaa nicmooyinka ilaahay uu ku siiyey inaad qarido cadowgaaga aad ka qarido macal imkaani hadday suuragal ay tahay owlaabaa waxay ka fiican tahay inaad u sheegto idaa kaana fii dalika maslaxatun raajixa laakiin waa haddii maslaxa raajixa ay ku jirto u yihahda haddii wax maslaxa aysan ku jirin laakiin qarinta laga qariyo wax faa'iidaa ma laha waclamuu ana ru'ya saadiqa ru'yada runta ah taaratan mar yaraaha alcabdu addoonku wuxuu ku riyoodaa calaa suuratiha alkhaarijiya suuradeedii khaarijiga ahayd marka ay bannaanka timaaddo sidii ay ahayd ayuu ugu riyoonaa kamaa fii ru'ya aladaani wa gayrihaa sidii riyadii aadaanka iyo kayrkeed ilaan waxay ku riyoodeen saxaabadii aan soo marnay oo cumar uu ka mid ahaa ayadoo qof uu intuu meel istaagay uu leeyahy allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah ilaa aakhiri aladaan waana sidii laftigeedii hadda adaanka la addimo oo xaqiiqiga ahoo bannaanka yaalla iyo riyadii ay ku riyoodeen nafsu shay waayo shayga marka qofku uu ku riyoonaa iyo markuu bannaanka yimaado inay iswaafaqsan yihiina dhici karta wa taaratan marna yudrabu lahu fiiha amhaalun maxsuusa waxaa tusaale looga dhigaa tusaalooyin la taaba karo liyucabira biha alumuura almacquula aw almaxsuusa alatii tushbihuhaa si uu ugu fasiro arrimo macquula ah oo caqligu uu geli karo ama arrimo la taabo karo oo ayada u eg ka ru'ya meliki misr wanaxwiha sida riyadii meliku misr uu ku riyooday wuxuu ku riyooday maxay ahaayeen toddoba saacaad oo weyd ah oo toddoba saacaad oo buurbuuran cune shaygii khaarijiga ah oo dhacay masaasuu ahaa lo weyd ah oo lo cayilan cune miyaa dhacday maya laakiin wax u egaa dhacay wax u eg maxay ahaayeen toddoba sano oo abaar ah oo toddoba sano oo barwaaqo ah liqay oo cunay wuxuu ku riyooday iyo waxa bannaanka yimid isku shay ma ahayn laakiin waa isshabaheen saasuuna ku fasiray nabiyullaahi yuusuf wahiya takhtalifu biikhtilaafi ra'yi waxayna ku kala duwan tahay qofka riyooday dadka riyoona kala duwanaanshahooda iyo walwaqti waqtiga uu riyoona iyo walcaada caadada meeshaas taalla wa tanawuci laxwaal iyo xaaladaha kala duwanaanshahooda alxadiidu saadis wasituun can caliy bni xusein raximahu llah qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llah sala allahu calayh wacalaa aalihi wasalam nabigaa wuxuu yidhi min xusni islaami almar'i qofka islaamnimadiisa wanaaggeeda waxaa ka mid ah tarkuhu inuu ka tago maa wixii laa yacniihi asaga anfusayn wixii asaga dan aysan ugu jirin inuu iska daayo waa islaamnimadiisa wanaaggeeda qayb ka mid ah rawaahu maalik wa axmed warawaahu ibnu maajah can abi hurayra xadiiskan maalik iyo axmed baa wariyeyna ka wariyeen cali ibn xusein raximah اllah ibnu maajahna wuxuu ka wariyey can abi hurayra watirmidi tirmidina canhumaa labadoodaba waa ka wariyey abu hurayrana waa ka wariyey cali ibnu xuseinna waa ka wariyey cali ibnu xusein marka haddii la yihaahdo xadiisku waa mursal ibn اlxusein ibn cali ibn abi aalib radia allahu tacaala canhumaa alislaamu cinda aliطlaaq islaamka marka la idlaaqo yadkhulu fiihi waxaa soo hoosgela aliimaan walixsaan iimaankuna waa soo hoosgela ixsaankuna waa soo hoosgelaa haddii islaam iyo iimaan aan la isdaba dhigin islaamka keligiis haddii la sheego iimaankuna waa ku jira ixsaankuna waa ku jira iimaan keligiis haddii la sheegana islaamkuna waa ku jira ixsaankuna waa ku jira wa huwa sharaa'icu diini daahira islaamku waxaa loola jeedaa sharaa'icda wixii ilaahay uu jideeyey oo diin ahaan uu jideeyey ee muuqda iyo walbaatina kuwan muuqan waalmuslimuuna muslimiintuna munqasimuuna fi lislaami ilaa qismayn islaamka dhexdiisa waa laba qaybood kamaa dalla calayhi faxwa hada alxadiis sida xadiiskan faxwihiisu uu tus yani lafdigiisu siduu tusiyey fa minhum waxaa ka mid a almuxsinu fii islaamihi mid islaamkiisa ku wanaagsan wa minhu lmusii mid islaamnimadiisa ah ku xun oon ku fiicnayn faman qaama bilislaami daahiran wa baatinan qofkii islaamka ku dhaqma daahiran wa baatinan fahuwa lmuxsin waa ninkii ku wanaagsanaa islaamkiisa waman axsanu diinan miman aslama wajhahu lilah wa huwa muxsin watabaca milata ibraahiima xaniif waana soo marnay aayaddaas fayashtaqilu hada almuxsin muxsinkan wuxuu ka shaqeeyaa bimaa yacniihi wixii asaga khuseeya mimaa yajibu calayhi tarkuhu min almacaasi oo ah wixii asaga waajib ay ka tahay inuu ka tago oo macaasi ay wasayi-aat iyo sayi-aat ah idinkana saasa idiin qoran soo maaha bimaa yacniihi mimaa yajibu calayhi tarkuhu min almacaasi wasayi-aat saasa idiin qoran wamimaa yanbaqii lahu tarkuhu iyo wixii ay u fiicanta inuu ka tago waxyaabana inuu ka tago waajibay ku tahay waxyaabana inuu ka tagaa fiican waxa ay waajibka ku tahay inuu ka tago waa wixii muxaramaad ah ama macaasi ahaadeen ama siyaad ha ahaadeen waxna inuu ka tagaa u fiican waa wixii makruuhaad ah kalmakruuhaati sida wixii makruuh ah oo qofka haddii uu sameeyana dembi uusan ka soo gaarin hadduu iska daayana ajir uu ka helaa wa fuduuli lmubaaxaat iyo waxyaabaha mubaaxa ah oo saa'idka ah mubaaxa ka badbadinta qofku uu ka badbadiyaaye makruuhu uu la mid noqdaa inuu iska daayana ajiruu ka helaa mubaaxa marka wixii mubaaxa oo ilaahay uusan ajirna ka ratibin samayntiisa dembina uusan ka ratibin ka tegitaankiisa qofku inuu muqtasid ku noqdaa la rabaa dhexdhexaad hadalka faraha badan oo qofku iska hadlaa inkastoo hadalka sala-aantiisa mubaax uu yahay wixii qofka dani ay ugu jirto laakiin hadalkaas faraha badan oo qofku uu hadlaa marka dambe waxaa dhici karta inuu dhib usoo jido saas daraaddeed waa inuu iska dhaafo alati laa maslaxata lahu fiiha oo dan aysan ugu jirin bal tafuutu tufawitu calayhi lkhayr khayr badan dhaafsiine fa qowluhu nabigu hadalkiisa sala allahu alay slam uu yihi min xusni islaami ilmari tarku maa laa yacniihi yacumu maa dakarna waxaan soo sheegnay oo dhan waa camimaa wa mafhuumu lxadiid xadiiska mafhuumkiisu wuxuu yahay anna man lam yatruk maa laa yacniihi qofkii aan ka tegin wixii aan khusayn fa innahu musiiun fii islaamihi islaamnimadiisa waa ku xun yahay wadalika shaamilu lilaqwaali walafcaali almanhiyi canha waxaa asaga aan khusayn oo uusan ka tegin calaashan uu sameeyey waxaa soo hoskela aqwaasha iyo afcaasha la reebay nahya taxriimin la reebay oo nahya karaahatin la reebay fa haada alxadiid xadiiskan yucaddu waxaa lagu tiriya min alkalimaati alcaamati aljaamica kalimaadka jaamica ah oo caamka ah liannahaa qasamat hada taqsiim alxaasil maxaa yeelay dadka islaamnimadoodii waxay u qaybiday qaybtan wax ka baxayaan la arag xaasil macnaheed wax ka baxa maleh wa bayanat alasbaab waxayna caddayday asbaabta alatii yatimu biha uu ku taam noqonaa xusna alislaami islaamka wanaagiisa muxuu yaha dawa walishtiqaalu bimaa yacni wixii asaga khuseeya oo dani ay ugu jirto waa inuu ka shaqeeyo wa tarku maa laa yacni iyo inuu iska daayo wixii aan dani ugu jirin oo min qowlin wa ficlin ah walasbaab alatii yakunu biha alcabdu musii'an waxaa kale oo ay caddayday wal asbaab asbaabtiina waa caddayday allatii asbaabtaasoo yakuunu biha alcabdu addoonku ayada sababteed uu ku noqonaa musii'an ay fii islaamihi islaamnimadiisa mid ku xun wayo didu hadihi lxaal xaaladana lidkeeda wallahu aclam booyiri xadiiskan waan ku daraynaa alxadiidu saabic wasituun can ayuub ibni muusa ibni camri ibni saciid ibni alcaas can abihi can jaddihi aabihiis wuxuu ka wariyey ayuub ayaa wuxuu ka wariyey aabihiis oo ah muusa ibni camr muusahaasna can jaddihi awowgiis buu ka wariyey oo ah saciid ibn alcaas marka waa ayuub can muusa can saciid ibn alcaas ayuub ayaa wuxuu ka wariyey aabihiis oo muuse ah muusahaasna wuxuu ka wariyey awowgiis oo saciid ibn alcaas ah ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam qaala wuxuu yihi maa naxala waalidun waladahu min nixalin marka waa jamc haddaba waalid ma siiyo cunugiisa min nixalin wax siin afdala ka fiican min adabin xasan aadaab wanaagsan waalid cunugiisa wax uu siiyo waxaa ugu fiican aadaab fiican rawaahu tirmidi tirmidi baa wariyey waana daciifiyey oo wuxuu yidhi xadiiskan waa xadiis mursal ah sidoo kale alimaamu albukhaari raximah llah waa daciifiyey oo wuxuu ku daciifiyey xadiisku inuu xadiis mursala uu yahay laakiin macnihiisu waa macno sax ah awla bibirika dadka ugu mudan wanaaggaaga wa axaqin bimacruufika oo ugu xaqnimo badan macruufkaaga owlaaduka waa carruurtaada fa inahum amaanaatun ayagu waa ammaano jacalahum allahu cindaka oo ilaahay agtaada u dhigay ammaanay kugu yihiin wawasaaka bitarbiyatihim wuxuuna kaala dardaarmay inaad ku soo barbaarido tarbiyatan saalixa tarbiyo saalix u ah liabdaanihim jirkooda iyo wa quluubihim quluubtooda jirkooda inaad soo barbaarido tarbiya saalixa quluubtoodana aad soo barbaarido ruuxdooda tarbiya saalixa wa kula maa facaltahu macahum min hadihi lumuur daqiiqiha wa jaliiliha fainahu min adaa'i lwaajibi calayh wax kasta oo aad samaydo macahu maca awlaadik caruurtaada wax kasta oo aad ku samaydo oo min haadi lumuur waxa soo sheegnay oo tarbiyada ah daqiiqiha wa jaliiliha midkeeda weyn iyo midkeeda yar daqiiqiha midkeeda yar wa jaliiliha midkeeda weyn fainahu min adaa'i lwaajibi calayk waajibkii dushaada ahaa gudashadii aad gudanaysa waa qeyb ka mid ah ilaan ilaahay dushaada wuxuu saaray carruurtaada inaad tarbiyeydo wax kastoo marka tarbiya oo a u qabatahay waa qeyb waajibkaaga kamid oo aada gudatay wa min afdali maa yuqaribuka ila allah waxa ilaahay aada ugu dhowaanay kuwa ugu fadliga badan waa qeyb ka mid ah fajtahid fii daalika ku dadaal waxtasibuu cinda allah ilaahay agtiisana ajirka uga xisaabso yacni ku talagal oo niyadaadaa ku jirto inaad ajirka hele fakamaa annaka idaa adcamtahum wakasawtahum sida haddii caruurtaadii raashin aada siido oo dhar aada u xirto wa qumta bitarbiyati abdaanihim jirhkooda inaad barbaaridana aada u istaagto fa anta qaa'imun bilxaqi maajuur sida aad u tahay qof ajir la siinaa oo xaqiina u istaagay fakadalika waxaa la mid ah bal acdamu min dalik waaba ka wan yahe waxaa la mid ah idaa qumta hadaad u istaagto bitarbiyati quluubihim quluubtooda inaad barbaariday wa arwaaxihim ruuxdooda bilculuumi naafican aad ku barbaarido waalmacaarif assaadiqa iyo culuumta runta ah watawjiih lilakhlaaqi alxamiida iyo inaad ku toosido dhaqamada wanaagsan wataxdiir min didiha wixii ka soo horjeeda inaad uga digto wannixal waana jamcu nixla annixal waa jamcu nixla wuxuu ihi wannixal hiya alcataaya waa waxa dadka la siiyo iyo walixsaan faalaadaabu alxasana aadaabta wanaagsan khayrun lilowlaadi caruurta waa uga fiican yihiin xaalan waqtigaas la joogo iyo wa ma'aalan mustaqbalkaba min icطaa'ihim siinta la siiyo aldahab waalfida dahab iyo qalin wa anwaac almataac addunyawi iyo alaabta adduunyo noocyadeeda kala duwan lianna bilaadaabi alxasana maxaa yeele aadaabta wanaagsan iyo walakhlaaqi aljamiila iyo dhaqmada qurxoon yartaficuun ayay ku kor noqonayaan wa bihaa yascaduun ayadaas bay ku liibaani doonaan wa bihaa yu-adduun ayadaas bay waxay ku gudan doonaan maa calayhim waxa dusha ka saaran oo min xuquuqi illaahi xuquuqda ilaahay ah iyo xuquuqi alcibaad iyo xuquuqda addoommadu ay ku leeyihiin wa bihaa yajtanibuun ayadaas bay uga fogaan doonaan anwaaca almadaar waxyaabaha dadka dhibka u keena noocyadooda kala duwan wa bihaa yatimu biruhum liwaalidayhim akhlaaqdaas ayaa waxaa ku taam noqon doona waalidkood inay baari ugu noqdaan amaa ihmaalu lowlaad caruurta in la ihmaaliyo oo faraha laga qaado in la sii daayo fa dararuhu kabiir dhibkiisu waa badan yahay waa weyn yahay wa khataruhu halistiisana khatiirun waa halis a ra'ayta balka waran low kaana laka bustaanun adiga haddii aada leedahay beer fanammaytahu beertaas aad kor u soo qaaddo aada ka shaqaydo xataa istatamat ashjaaruhu ilaa geedihiisii ay dhammaystirmeen wixii geed ahaa oo beerta dhexdeeda ahaa ay geed ahaan u dhammaystirmeen wa aynacad himaaruhu midhihiisiina ay bislaadeen watasakhrafat suruucuhu wa ashaaruhu ay qurxanaato ay berberiqday suruucdiisii iyo wa ashaaruhu ubaxyadiisii mirihiisii iyo ubaxyadiisiina ay berbirqeen uma ahmaltahu kadibna faraha aad ka qaaddo falam taxfadhu aadan xifdin oo xoolihii iyo wixii soo gelaya aadan ka xifdin walam tusqihi ama walam tasqihi aadan waraabin walam tunaqihi aadan ka nadiifin min alaafaati jirooyinka wa tuciddahu aadan u diyaargalaynin linnumuwi inuu koro fii kulli awqaat waqti kasta geedahaas inay faraan alaysa haadaa min acdami aljahli waalxumqi kaasi miyuusan ahayn jaahilnimo midda ugu weyn iyo nacasnimo midda ugu weyn miyaysan ahayn fa kayfa tuumilu awlaadaka seebaad baad u himaalinee carruurtaada alladiina hum kuwaasoo ah faladatu kabidika beerkaaga jab yaroo ka mid ah qicatun min kabidika waa qayb beerkaaga ka mid ah wa hamaratu fu'aadika qalbigaagana midhihiisii ah wa nuskhatu ruuxika ruuxdaadana koobi ka mida ah waaye nuskhadu waxa carabta ee u isticmaasho waa koobiga waa ruuxdaadii koobigeedii waalqaa'imuuna maqaamaka waa kuwa istaagi doona meesha adigu aad taagan tahay maanta xayan inta aada nooshahay oo tusaalaha markaa gabowdo wadiifadaadii ayagaa kuu qaba doona wa mayitan markaa dhimato labadaba aladiina bisacaadatihim kuwaasoo liibaantooda tatimu sacaadatuka liibaantaadu ay ku taam noqoneen hadday ayagii liibaanaan oo ay fiicnaadaan adigana waa sidoo kale ku farxee wa bifalaaxihim ayaga liibaanitaankooda wa najaaxihim guulaysiga ay guulaystaan tudriku bihi waxaad ku haleeli doontaa khayran kahiiran wamaa yadakaru ilaa ululalbaab ma waansamaan dadka caqliga u saaxiibka maahan cid kale ma waansanto wallahu aclam halkaa maanta iska joogo